bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasalamu ala sl amaa bacd waxaan joognay ku jiraan u malaynayaa fasalkii haalidkaa fiima dunna sidqu huwa khabru lcadli lwaaxid darafka labaad adaraf athaani fii sharaa'iti alcamali bih wuxuu ku saabsan yahay fii sharaa'iti alcamali shuruuda in lagu camal falo bihi bikhabari lwaaxid khabarka waaxidkaee cadligu wariyey in lagu camal falo inay waajibtahay shuruud buu u baahan yahay inuu dhammaystiroo laga helo shuruudtaasina saddex qaybood weeye wa huwa shardigu imaa fi lmukhbiri cidda warka soo tabinaysay raawiga shuruud ku tacalluqda inay tahay aw ilmukhbari canhu waxa laga warramayo cidda warka laga soo guuriyey ee loo tiirinayo inay ku saabsan tahay aw ilkhabari khabarka laftiisa inay ku saabsan tahay saas darteed shuruuddu waa saddex qaybood shuruudu raawi iyo shuruudu lkhabarka laftiisa iyo shuruuda ciddaas loo isnaadinaya ma nabiga ama saxaabi saxaabiga marfuuc iyo mawquufka iyo masaa'ilka lamidka hawey ah ama lawalukan hore qismiga hore ee shuruudu lmukhbirka iyo shuruudu raawiga ah fa sifaatun marka lasoo uruuriyo waxaa lagu soo la dhihi karaa intaan iyo faahfaahinta la gelin waxay isugu imanaysa ee shuruudda wada tilmaami karaaye fa sifaatun waa tilmaamo tuqallibu danna malaha u badinaysa inuu raawigani run sheegayo warkiisana la qaadanayo wahiya khamsun waana shan shantu afar cinda almusannifi waa shuruud muctabar ah khaamiskuna qaar baa shuruuda ku daray weeye laakiin shuruuda ka mid maaha marka shuruuda aan sheegi doonaayo waa shan afar baa laakiin cinda almusanif muctabara saan arki doonno alawelu shardi ugu horrey atakliif wey inuu baaliq caaqila yahay wey takliifta hadda markiisa wuxuu uga jeedaa uun labadaa shuruudu takliifkii caadiga ahayd inuu baaliq caaqila yahay wuu cileeyey wuxuu ihi fa ina hayra almukalaf qofkaan mukallafka ahayni laa yamnacuhu ka reebi maayo khashyatullaahi alla cabsidii reebaysa hor istaagaysa ma jiro qofku markuu khabarkan warinayo diin ahaan dadka uu sheegayo qof wax ka cabsanaya waa inuu yahay si kale haddii loo dhigo qof ilaahay ka baqaya waa inuu yahay oo cabsidana waxaa keenaya waxaan loo qorayo oo laga daba imanayo oo xisaab ka dambaysa waa inuu yahay qofkaan mukallafka ahayn ama baaliqa aan ahayn ama caaqilka aan ahayn dee qof ka cabsanaya maba ahaba waxaaba dhici karta isagoon mukallaf ahayn oo baaliq aan ahayn oo sabia laakiin tamyiis gaadhay inuu garanayo inuusan xaddu takliif weli gaadhin oo aqoonteeda iyo garashadeeda leeh kadib uusan waxba u aabayeelin oo dadkii badgeliyaa laga yaabaa saa darteed shuruudu talaqiga iyo shuruudu riwaaya raawiga waxaa shardi ah inuu mukallaf yahay baaliq caaqila ah. qolaa waxay yidhahdeen maya sawiga mumayiska waa la aqbalayaa riwaayadiisa waxayna deliishadeen oo qiila waxaa la yidhi yasixu waxaa asaxaya aliqtidaa'u salaada in lagu xirto bisabiyi ilmihi yara ilmo sabiyi salaada dadka imaam waa u noqon karaa ictimaadan iyadoo la cuskanayo oo lagu salaynayo in laga duba tukadaay calaa khabarihi warkii dadka isagu u sheegay oo ku saabsanaa bituhri inuu tahaaro qabo tahaaratu xadathin iyo tahaaratu khabathinba inuu labada qabo isaga dharkiisana wax nijaaso aynan lahayn uuna soo weysaystay hadduu u sheega dadka dana tukintii la yidhahdo waa lagu daba tukan karaa maxaa la ictimaaday khabarkiisi fakadalika fi salaati inuu dahaaro qaboos inoo sheegay sidaan u ictimaadayno fi riwaayana waa in loo ictimaadaa imaamatu sabiyina dee mumayis hadduu yahay nusuus bay leedahay qulnaa waxaan nidhi licad mabda'a idinkuma diidanin imaamna wuu noqon karaa khabarkiisa bituhrihina waa la aqbalayaa laakiin masalada tuhriga ee lagu aqbalay imaamada salaad iyo masaladan riwaayada farqi baa u dhexeeya laba masalo la isilxaaqin kara maaha qulna waxaanu nidhi waxaa saa loo ogolaaday tan hore tan kalena aan u diidnay licadami tawaqufi sixati salaati alma'muum ma'muumka ku xidhanaya kaas inay salaadiisu asaxdaay kuma xidhna calaa tuhri inuu daahir yahay tan inuu caadil yahay bay ku xidhan tahay riwaayada qabuulkeeda oo khabarkiisa la aqbalo tan laakiin xataa hadduusan tahaaro qabin imaam aduu aadan xadad ku ogeyn haddaad ku xidhato oy dib ka soo baxda inuusan taahir ahayn oo xadad uu qabay saxad salaatuka duunahu walidaalika shardigu cadamulcilmi bilxadath weeye alcilmu walyaqiinu biطahaarati اlimaami maaha alcilmu biطahaarati alimaami oo la huba shardi maaha walidaalika ama hadduu weyse la-aan galay ama dib weysada ay uga jabtay ma'muumka salaadiisu way asaxaysaa mar hadduusan xadad ku ogeyn saas darteed baa sabigan xadad laguma oga warkiisa la aqbalay sixadii salaaduba kuma xidhna tan kale laakiin sixatu riwaaya walkhabar baa ku xidhan fain taxamala hadduu riwaayadii xambaaro ay fi siba humma ballaqa uu gaadhsiiyo saasa aniga ii qonay kuwa ila midka humma balaqa inay tahayna waan u malaynayaa sida saxda laanku uusan shidnayn uma balaqa uu qaan gaadho oo wa addaa bacda albuluuq uu guto dadka soo gaadhsiiya qubila waa la aqbalayaa taan isku haysanay waxay ahayd marxalatu aladaa walriwaaya inuu sabi yahay wixii sibaha uu ku bartay hadduu bacda albuluuqa uu mukallaf noqday dadka soo gaadhsiiyo oo soo gudbiyo waa la aqbalayaa lidaliilayni laba daliil baan u haynaa kow qiyaasan waxaan uga qiyaasanaynaa cala ashahaadati baan uga qiyaasanaynaa markhaatiga waayo waxaanaan isku khilaafsanayn buu leeyahay ilmihii ni qofka isagoo yar wuxuu ogaa inuu bacda albuluuqi markhaati ka noqon karo kow ta labaad walijmaaci in la ijmaacay calaa ixdaari sibyaani caruurta yararkaa in la keeni jiray majaalis alxadiidi meesha xadiidka lagu kala wariyo in la keeni jirayoo ijmaacaa tahay khilaaf kama jiree laakiin ereygiisan iطlaaqa majaalis alxadiid baa la keeni jiray weli hadalka naqsi baa ku jira ixtijaajka naqsi baa ku jira haddii la keenay tabarug miyaa loo keenay tacwiiduhum miyaa loo keenay calaa xuduuri majaalis alkhayri inuu sii tasriixiyay ahayd isna wuxuu isaga daayey dee inaan la garanayo waxa halku u socdo la garanayo lidaalika qaarkood ku ictiraadeen oy dhaheen naqsiga hadalka inuu kaamil yeelaa ficnayd oo ou ku daro intaa lagu ijmaacay soo ma aha iyo ijmaaca inay sidoo kale tahay qabuuli riwaayatihim alatii taxamaluuhaa fii sibaahum inay weriyeen bacda albuluuq waxay fii zamani sibaa xambaareen ijmaac weeye iyadana in la aqbalo waxaa loo keeni jiray inay maqlaan si markay bacda albuluuq wariyaan loo aqbalo taana ijmaac bay ahayd inuu saa ugu daray ahaydo dariiqada ixtijaajka uu dhammaystiro isneeda haddaan kuu bilaabay waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay waayeel waa loo saraa ee looma saafay dhaha soomaalida waa loo tilmaa bilaabaaye looma balbalaadhiyo athaani shardiga labaad kaa hore takliifta waay athaani shardiga labaad kownuhu waa inuu yahay min ahli lqiblati dadka qibladeenna u tukada dadka qiblada u tukada bimacnaa laba nagu raacsan weeye waxdaaniyada ilaahay iyo nubuwada iyo risaalada nebi maxamed sal alla alay salam labadaa qofkii nagu raacsan ahlulqibla ee xaggaa inoola tukanayaba waa shardi waa inuu dadka xaggaa inoola tukanaya maxaa ka dhalanaya ma dhihin sida jamaahiirta cusuuliyiintu iyo ay dhahaan iyo muxadisiinta iyo alislaamu muunan dhihin wuxuu rabaa inuu ku yidhahda gaal la aqbali baa jir riwaayadiisa oo ahlulqibla ah gaalada qaar baa ahlulqibla ah marka ahlulqiblihii muslim iyo gaal bay isugu jiraan gaalkuna labuu isugu jiraa mukhaalif iyo muwaafiq mid waxdaaniyada ilaahay iyo risaalada iyo nagu waafaqsan iyo mid naguba diidan bay isugu jiraan kaafirkii muwaafiq ahaa ahlulqiblahana ahaa buu ka hadlayaa fa tuqbalu waa la aqbalayaa riwaayatu lkaafiri gaalkii wuxuu weriyey almuwaafiqi inugu waafaqsanaa waxdaaniyada ilaahay iyo nubuwada tusaale kalmujasimati wey in ictiqaduu gaaladaasi hadday rumeeyaan xurmata alkadibi beentu inay xaaraam tahay waa dad bidca mukafira ku jira waay fa innahu ictiqaadkaas xurmatulkadibka ah baa yamnacuhu ka reebaya canhu can ilkadibi ka reebaya dabcan usuushiisii raazi iyo abulxusein albasri fi lmuctamad iyo ghazaali iyo aamidi iyo ibn alxaajib iyo weliba aamidi can ilakhariin oo ka soo guurinayo xanaabilada abulkhataab iyo abu yacla iyo abulkhataab iyo rag lamida ah. baa madhabkan la qaba waxay leeyihiin ahlu alahwaa waalbidac qaar bidcadoodu mukafira tahay baa jira iyagu laakiin islaam isu haysta annaguna naxkum bikufrihim naxkumu bikufrihim dabcan hadda idinku qaadiyaaniyada taxkumuuna bikufrihim alaysa kadalik waxdaaniyada ilaahay iyo risaalada nebi maxamedna waa qirsan yihiin salaadihii shantahana way tukadaan qur-aankana ku tukadaan wili wax ku qaldamoo la tukaday ma leedihin xilli aan filaya nineteen eighty eight ki miya mise waa eighty nineki midkooda mambaasa baan galab annagoo saddex meel soo marnay masjid bannaankiisa laga aadaamay jidka hor marana dhinaca kale banooni lagu ciyaarayo baa makhribku noogu soo galay iskaga leexannay oo waan sunnaysanay bannaankii darinta hallaa nin mu-adina iyo nin imaam iyo laba wiiloos dhalay afartaasaa joogta waxaan isleenahay mujtamacan ciyaaraya markii salaada la aqimo rig baa lagu soo dhigo masaajidkaa lagu soo jabi doonaa salaaddii waa naloo aqimay caadi weeye adinkii caadi buu ahaa salaadiibuu imaamkii galay waan ku xidhannay faatixadii caadi buu akhriyey tabat yadaa abii lahabin wa buu akhriyey waa rukuucay waa la rukuucnay markaan rukuucnay waxaan anu dareen qaadnay dadkii cag soo gelaysa malaha laha wax soo gelayoo ma jiraba waan rukuucnay rukuucdii baan hoosta ka fiiriyey saa wax soo socdaa male ciyaartiina waa la istaaga waa lagu kala tegay markii rukuucdii laga soo kacay si caadina waa loo rukuucay yaan salaadii ka baxay banaankaan u baxo boodhka masaajkaan akhriyey axmediya muslim mishon baa ku qoranba jamaca islaam muslima axmediya almuslima waa qaadiyaaniya kuwii baan ku hi war soo carara beleday ku dhacday waa qaadiyaaniya niman masaaj kalaan u cararay de oon ragcad ka gaadhnay aan nagaba dheerayn marku way aadaamayaan halkan innaga agteennaa bangaani markaad u dhaaftaan isbitaalkan maaragtay gurigon annaag midigtiisa masaajka waddada saaran qaadiyaaniya waay masaajidii bay dhisayaan markaas maxaa tahay muslim buu ku dhihi ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna maxamedan rasuulullahi buu ku dhihi salaadihii buu tukan wuu soomi haddii lasii qodqodahaa haddii lasii qodqodahaa laakiin waa muwaafiqi soo maha waxdaaniyadii ilaahay ya طبعا mxsuu khaldamayn masaajid dhisanoo laga aadaamayo salaadii jahriya laga akriyayo qur-aan kor loo akriyayo madaa gara mar hadda saas haysan marka kalmujasimati dhacdow laakiin daabitka ay mujasimada ay sameeyeen qaadiyaaniduna way geli wasfigan qaadiyaaniduna way soo geli mar hadday dhaheen kaafir weeye waana muwaafiq muxuu nagu waafaqay waxdaaniyada ilaah nubuwada maxamed alai slat salaam saasay ku taqriirinayaan mujasimada kuwa ilaahay dadkao kale weeyidi wey ma wada aha mujasimada tafsiirkeedaa laisku khilaafsan yahay tafaasiir badan laakiin ciddii ilaahay tiraada ku shabahda khalqigiisa culimo badan baa qabta inuu gaal yahay wax hadda ashaacirada gaarku ah maaha qaarkood laakiin shuraaxda waxay ku dhihi wuxuu mualifku ahlulqibla uu yidhi lianna almujasimata kufaarun cinda alashaacira wاlmualifu minhu mushabihada wey si kale hadaa u dhahdo maya iyaga agtooda ama cinda bacdihim nacam laysa cinda kulihim laakiin ciddii ilaahay ku shabahda khalqigiisa bigadi nadar markaan sii tawsiifina maxaa tashbiih noqon maxaan tashbiih noqonaynin ciddii rabbi khalqigiisa kala mid dhigta kufri bay ku dhacday iyaga waxaa u dheer majaalkan waa usuulu diin oo jahli la ysuguma cudurdaaro idan kufaarun biacyaanihim masalatu masalat lcudri maaha waa usuulshi aan laysugu cudraynin tii hadda aan lahayn tan xalay aan cashirka hore aan lahayn xabad xabad yar baa lagu siinaya laiscabsiinaya dibayee ka tahay hadday dhacdo kan waa mujarad tamthiil kan haddii hadal ka yimid wasfiga qaaciidadooda qaadiyaanyaday ku dabaqmi bishari an yarow xurmata alkadib dawaa'if badan baan xurmat lkadib rumaysnayn khusuusan cinda alintisaari limadhabihim ama liطaa'ifatihim ilaa aakhirihi fa inahu ictiqaadkaasaa yamnacuhu ka reebaya canhu can اlkadib inuu been sheego marka waa la aqbalaya wa manacahu qowm soo soda wa manacahu qowmun dad baa diidoo yidhi nin gaala warkii iyo riwaayadiisa diineed aqbali mayno wa calaa ra'si haaulaa'i alqaadiyaani cabdiljabaari almuctasili waalbaaqilaani alashcari qaadiyaan kale u hadda taniyaynayo waa cabdiljabaari almuctazili iyo abubakri albaaqilaani alashcari labadoodu way diideen oo waxay dhaheen ninkaa riwaayadiisa laa tuqbal daa'ifaadka iyo dadka saasa riwaayadoodu mar walba kaafir yahay la aqbali maayo ma daliilu waqaasahu alqaadiyaani waxay ga qiyaasteen bilfaasiqi waalmukhaalifi qiyaasayn bay deliishadeen qiyaasan cala alfaasiqi faasiqii muslimka ahaa baa la diiday riwaayadiisa oo la aqbali maayaa la yidhi falkaafiru awlaa bilmanci dagaalkaaba kasii mudan bay dheheen nin muslimaaba diidne kaafirka mukhaalifka ahna way uga qiyaasteen kaafirkii waxdaaniyada ilaahay diidanaa ama nubuwada moxamed sal l slam diidanaa iyo kan jaamica cilada kufriga inay wadaagaan uga qiyaasteen labadaa qiyaas bay ku diideen waqaasahu alqaadiyaani bilfaasiqi walmukhaalifi warudda waxaa loogu radiyey oo loogu jawaabay bilfarqi inay kala duwan yihiin ya anaa iri kitaabkuma tahalo waayo qiyaaskani waa qiyaas calaa qowlin mukhaalifin oo maanica wey marka anaa waxaan ku yihi wamanacahu qowmunta anaa ku daray si aad u fahantaan waqaasahu lqaadiyaani labada qaadi waxay qabaan inaan la aqbalaynin oo manacu lixtijaaji biriwaayati qabuula riwaayati maxay istinaadeen kan wuxuu istinaaday ictiqaadkiisaa kana mancinaya beeninuu sheego kuwan maxay ictimaadeen laba qiyaas bay ictimaadeen cala almanci marka isagoon kuu soo horumarinin in mukhaalif jiro iyo nimankan inay khilaafeen oy manciyeen unbuu xujadoodii kaga bilaabay marka hadalka hadalka inuu la socdo o isdaba socdaano waqaasahu lqaadiyaani bilmufaasiq walmukhaalif inay tatima lilkalaami alawal yihiin si aadan ugu qaadanin baan wa manacahu qowman idin idhi warudda waxaa lagu radiyey qowlkoodoo looga jawaabay bilfarqi in kaafirkii muwaafiq ahaa iyo faasiqana farqi u dhexeeyo kaafirka muwaafiqa iyo mukhaalifkana farqi u dhexeeyo qiyaasku hadduu maca alfaariq yahayna laa yasixu halkaas ka baxay wuxuu yahay farqi u dhexeeya ninkan kaafirka muwaafiqa ah laa yaclamu kufrahu walaa yaclamu can nafsihi fisqahu beenta wuxuu uga fogaanayaaba tajanuban lilfisqi walmacsiyati wa lilahi lilaahi bikhilaafi alfaasiq oo isag faasiqnimadiisa kaas buu ugu tumanayaa kaafirka muwaafiqa ee asalkii waxdaaniyada iyo xujiyatu sharaaci qirsanna laga mid lagama dhigi kara kaafir mukhaalif oo intaba beeninaya furuuq baa udhexaysa ee baasha ha rarina wey madaxa isu wada gelinina halkaa la joogiyo <laughs> halkaa hadda la joogo sooma kala duwana ninna waana tagfiirinayaa riwaayadiisana waa aqbalaya inana hadda qiil baa loo raadinayaa qofkii loo loo qirsanaa inuu qof fiican yahay baa qiil laad loogu kaciya loo raadinaya bash waa kala fogaatay athaalithu shardiga sadaal cadaalatu waayo raawigu waa inuu caadil yahay wahiyo cadaalada malakatun waa hay-ad fi nafsi nafta ku sugan malakadu alhay raasikha la yidhahdaa xaalad si fiican gun gunta ugu jirta ama si fiican ugu biyo dhigtay fi nafsi nafta oo tamnacuhaa u diideysa oo ka reebaysa min iqtiraafi lkabaairi waaradaaili almubaaxa min iqtiraafi alkabaa'iri kabaa'ir in la sameeyo waaradaaili almubaaxa waxyaabaha bannaan ee laakiin dhaqan xumada ah dullinimada ah laba qaybood weeye midna waa muxaramaad kabaa'ira inuu sameeyo kabaa'irta sakaa'irta waxaa la yidhi laba arrimoodba waa la isweydiiyeyo alkabaa'ir baad dhahdeene siiqadu waa jamac ninkii kabiiro keliya sameeya ma ka baxaya xadda cadaalada waxay dhaheen nacamhaa maxaa lafduljamac u adeegsateen cadad looma jeeday jinsi baa loo jeedaa bay dhahdeen jinsulkabaair فتدkل فيه الواaxidة والثاني والثaلاث waxaa l kabaa'ir baad dhahdeena ninkii sakaa'irka ku dhega adeygana waxay dhaheen sakaa'irka haddii lagu dhega adeyga kabaa'ir bay noqotaa marka kabaa'irkaasay soo wada gelayaan wاradaaئil اmubaaxa الradaaئil الmubaaxa wixii khawaarim اlmuru ay dhihi jireen waay anshax wanaaga waxaan anshaxa wanaagsan ahayn khawaarim lmuru'a qofku waa inuu noolaadaa la yidhi zamaankiisa iyo makaankiisa iyo dadka uu isagu ila tabaqaadka mujtamaca ka midka yahay sida magaalo joogga wanaagsan ama anshax wanaagga ay u dhaqmaan marka waxaa xadidaya saddex arin caamil baa xadidaysa zamanka iyo makaanka iyo qofku bulshada qaybtuu ka yahay wax inaga hadda la aqbalayo mujtamacan la aqbalay oon mujtamacaad kale la aqbalayn baa jira ninka sheekha soomaaliya jooga ee kitaabka soo akrinaya khudbada akrinaya macawistiisa qaba soo okay ma waa kana mambaase macawis ku xidhade annagu de waxaan arday ka ahaan jirna macawis waxaa xidhan jiray daboolayaasha keliya qowmuluudka astaantooday ahayd macawistu ardayda ka ahayd labadan isku mid baa macawiis lagu xidho tan nin sharaf le macawiis inuu ku xidho marka waa in laga ilaaliyaa west africa haddaad tagto macawiis waa dhar dumar dumarka xidha rag ma xidhaan raggumaba xidha waa dhar dumar walidaalika jaamacadda waagaan dhigan jirnay marka de meelaha jiifkaa ah la yimaada ardaydu qoral baa la wada deganya macawiis baad xidhan ardayda west africa waxay dhhen nimay macawiista naga daayay dee waxbaad nagu kicinaysaan waxaa ka mid a ah hadda cagsigeeda waxaa ah sheekhii soomaaliyeed ee soomaaliya joogay haddii intuu baaskiil soo qaata masaajidka kitaabkii soo aaday dadku soo la wada yaabi maayaan mujtamacaadkan hadda shibulqaara alhindiya iyo yurubta iyo ra iisal wasaarayaasha iyo brofesoorada iyo culimmada iyo baaskiil baa la wada wataa sheekhu masaajidka baaskiil buu leeyahay saxmadduuban soo mari karin gawaadhida baaskiilkiisuu kitaabta ku soo raran masaajkii banaankiisuu ku xidhan kitaabtu kala soo bixi cashirku akhriya idinka nairobi haddaad joogtaan sheekh khudbe akhriyayoo footashaari qaba ma yeelaysaan kiirub la joogo waa caadi qolada ugu roon meesha mimbarka agtiisa ah bay aramaajo dheer ku taallaayo dhowr oo kuwan kor laga xidhaa ay ku jiraan wadaadku dadku soo dhex oo markuu mimbarka mixraabkiis taagay istawuu yidhaahda imaamka meeshanu mid kala soo bixi oo gashan salaadda marka laga bixi la dareeraya u iska bixin meeshuu geli waa la dareeraya isdhex yaacay <laughs> marka bii-ada la joogo iyo goobta iyo zamaanka la joogo qofku mujtamaca dabaqaad buu kala leeyahay dhallinyaradu hadda banaankaa hadday maraan isagoo biyo cabaya ama moos rugaya heer caadi ay tahay ninka odayga ah iyo sheekhii hadduu banaankaa mara isagoo moos goosanayo jidka la maraya isku mid miyaa haddaba qofku qaybta uu mujtamaca ka yahay goobta uu joogo iyo zamanka uu joogo baa xadaynaya waxyaabaha mubaaxaadkaa laakiin dadku qashiinsanayaan inaad samaysa lama ogola khawaarim lmurua waxay isku qabsadeen qadiyada radaail qadiyadda radaail radaa'ilulmuxarama ka warama min baabi awlaa wayay dheheen dee radaa'ilulmubaaxadiiba la ysku haysto aradaa'il ulmuxarama mujtamaca soomaalida radaail radaa'ilulmubaaxa waxaa kamid noqonaya kabajaanka oo la cunadi waa jaraadkii banaanaa laakiin intii xabad hargeysa roob ka do-o nalkii laamiga ah haddaad garab orado oo intaad saa tiraahdo ood qabsato saa tiraahdo baalasha ka rabto afka ku rogato waxaa dad ku dhahayaan halkan waa caadi kenyadan waa caadi koostiga imisuu baabuur tullaayeen markuu roob do maba say u jecel ma xasuusanayaba in baabuur meeshan socdo halkan ugandana ta kambala suuq weynoo kabajaan la solay oo la shiilay lagu gadaa jira oo jawaana oo saf loogu jiro la miisanayo carabtana waaba kacaadi caadi miya carabtana waxaan ku arkay waa kacaadi oo casarkii markaad nin soo booqato mararka qaarkood qaxwada iyo timirta iyo jaraadkii lasoo solay iyo waa lasoo dhigay oo afkaa lagu goran adna markay ku goranaya waa lalabon indhahaas ku yar qabani ya qoofkale waxaan joogi jirtay kajaado hmm. do marka waxaa nala noolaa dukaankooda hmm. inagii lala yaabi jiray inaan cunin jiray marka waa bii-ada meesha la joogo soomaaliya markaa joogta radaa'idul mubaaxu ka mid yahay waa mubaaxu xaraan maaha laakiin ninkii oday ahaa ama culimo ahaa ama akhyaar ahaa ee nalka intuu garab ordoo sidaa yidhaahda ama intuu shiilo cuna dadku maxay samaynayaan aradaa'ilu <laughs> lmubaaxa marka waxyaabahaasoo kale khawaarim ulmuru'a looga jeedaa dabcan sheekh mashruur xasan salmaan risaalo qiimo badan buu leeyahay almuru'atu khawaarimuhaa ciddii muru'a iyo faahfaahinteeda rab halkaa addo muru'adu waxaa laga hadlay ma cadaaladda say ka mid tahay mise waa caarid khaariji ah qowlaani liahli ilcilmi qolyaha waxay qabaan muru'ada qaybo ka mida ah waa shartun min shuruudi alcadaala abulxasan almaawardi baa ka mida ah fi lxaawi falaa tuqbalu la aqbali maayo riwaayatu man aqdama qofkii ku dhiirada wuxuu wariyaaya calal fisqi ku dhiirada caaliman isagoo og inuu fisqi yahay waxaan inuu fisqiyo muxaram yahay isagoo og oo garanaya qofkii ku dhiirada faasiq buu oo la aqbali maayo wain jahila hadduusan garanaynin oosan waxaan isagu ubahaysaninba inuu fisqi yahay ama xaaraantinimadiisan ogeyn qubila khabarkiisa waa la aqbalayaa liannahu yucdaru biljahli masalada masale furuuca waya dheh cindahum qaala alqaadi abuu bakri wuxuu yidhi albaaqilaani wakhtaarahu alaamidiyu ku dar war ma jiraan buuri dama jahlan ilaa fisqin horta haddee waxaani kownuhu waqaca fii fisqin cilladu ahayd horta waqaca fiihi fisqiga uu ku jiraa wa dama ilayhi qabiixatan ukhraa hiya aljahlu ma ninkii fisqiga keliya sameeyena loo cudurdaari maayo la aqbali maayo adaan dhahaysaan ninkii fisqiga jahli isku darayna waa la aqbali baad dhahaysaan buuri ma jirto ninkani fisqigiina waa sameeyey xaraantaha qabiixo kale oo jahli ana waa ku daray buuri falamaa caduma dunba denbuhu cufiya canhu suuragal maaha bu ma dhici karta yui caduma denbuhu cufiya canhu qulnaa waxaan idhi alfarqu waxay u kala duwan yihiin cadamuljur'ati kani dembi buu ku dhiiradayoo u istikfaafay dembigii kanna ma oga muunan istikfaafin dembigii halkaa waya faariqa ay ku kala duwan yihiin anagu jahligii inaan qiimo ka dhignay maaha masaladan waxay idin xasuusinaysaa masale markii masaa'il masaa'ilulcudri biljahli laga hadlayo marar badan la keeno jahligu cudur hadduu yahay cilmiguba ka fadli badnaan laha in la yidhaahdo cilmiga jahligaaba ka ficnaan laha hadduu cudurdaar noqonayo leannahu ninkiisa cilmiga lahaa ee sameeyena waa loo ciqaabay ninkii jahligaahana loo qaban maayo jahilnimadaaba ka khayr badnaan lahayd waa jadalka qolyaha cudur cudur biljahliga diidan jadalkooda wey jadaligooda tii oo kaleeta weeye tan damba jahlin ilaa fisqinta kana wuxuu hi cadamu ljur'ati faariqu waxaa weeye qofkani waxaa la amray dunuubta inuu iska ilaaliyo wuxuu garanaya wuu iska ilaalin karaa wuxuunan garanayn iskama ilaalin karo waman laa tucrafu qofkaan la garanaynin suuradii saddexaad waata hadda haddaba riwaayat lmajhuul waman laa tucrafu qofkaan la garanaynin cadaalatuhu laa tuqbalu riwaayatuhu la aqbali maayo lianna alfisqa fisqiga maanicun weeye ay min qabuuli riwaayati hadduu sugnaado falaa budda waxaa lama huraana min taxaquqi cadamihi maanicii inuusan jirin in la xaqiijiyo kasibaa walkufriba islaamkuna waa kaan shardi ahayn kufriga mukhaalifka wuxuu ka hadlaya takliiftuna waa kay shardiga ahayd sibaagu waa maanic inuu baaliqu cagsigiisii a noqday waa in la xaqiijiya oo maanici ka baxay kufrigiina inuu ka soo tegey islaam noqdo ahlulqibla noqde waa in la xaqiijiyaa kufrigii mukhaalifka ahaa labadii kufrigii iyo sibaagu maanic bay ahaayeen goormaa la aqbalay riwaayadii ninkii maanicaa laga cabsanayey cinda taxaquqi cadami اlmaanic baa la aqbalay kadalika alfisqu cinda taxaquqi cadamihi baa la aqbalayaa walcadaalatu cadaalada tucrafu waa la gartaa bitaskiyati in qofkii la taskiyeeyaa lagu gartaa ay cidi waa caadil dhahdo cidi caadil ka dhigto wa fiihaa fi taskiyati masaa'ilu baa ku jira afar mas'alo baan taskiyadaa kaga hadlaynaa shardigii haalidkaha baan weli ku jirnaa raawigu taskiya iyo tacdiil buu u baahan yahay aluulaa masalada hore shurita waxaa la shardiyey alcadadu cadad fi riwaayati ay fi taskiyati ruwaati waay iyo wa shahaadati labadaba wa manaca alqaadi qaadi albaaqilaani waa diiday fiihimaa labadaba cadad shardigaa buu yahay cadad shardi maaha buuhi waalxaqu sida xaqaana alfarqu weeye waa in la kala qaado kal asli asalkaba si loo kala qaaday masaladan wuxuu kaga hadlayaa taskiyatu ruwaat tucrafu bitaskiyati waa la yiriye dadkan wax taskiyeynaya cadad ithnain iyo famafasaada inay noqdaan ma shardiba mise taskiyatu wa tacdiilu lwaaxid waa la aqbalayaa wuxuu xikaayooday saddex qowl qowl wuxuu yidhi alriwaaya waashahaada ninka shaahidka noqonaya tacdiilkiisa iyo ninka raawiga noqonaya tacdiilkiisa laba qof waa inay tacdiiliyaan oo taskiyeeyaan ugu yaraan alqaadi albaaqilaani wuxuu yidhi laa laa shaahid walaa raawi uma baahna tacadud اlmusaki hal qof hadduu taskeeyo tacdiiliya waa la aqbalayaa musanifku wuxuu rajaxay tabacan liaslihi alraasiya atbaacdiisii aamiddii laftiisu waa la qabaa iyo ibn alxaajib iyo raggii lamidka ahaa ibn alxaajibna waa qowl alakhariin buu leeyay isagu akharu ahli اlcilmi baa sidaa qaba wuxuu leeyahy alfarqu waa in la kala qaado oo riwaayada cidda raawigaa taskiyadiisu cadad uma baahna taskiyatu wa tacdilu lwaaxid baa la aqbalayaa shahaadadiisuna way u bannaan tahay cumdada farqiga maxaad u cuskatay qiyaasan cala alasli waay shahaadadu markii meel la markhaati furaya asalku waa inay cadad yeelato ithnain famaa zaada waa inay noqoto riwaayadana asalkeedu riwaayatu raawin waaxidin iyo khabaru khabarulcadl waaxid baa la aqbalaa si mutacalaqoodii riwaayadii hal waaxid loo aqbalayay taskiyatu raawin hal qof aan aqballo si shahaadada markii shuhuudda la aqbalaya cadad loo shardinayey iyadana waxaan shardinaynaya cadad inay taskiyaan oo laba wax lamid a ay taskiyeyaan asalka shahaadadu waa cadad ilaa fii xaalaad makhsuusa maahane marka asalkii haalibkaan ku soconayna ku binaynayna ru'yatu ramadaan iyo hilaaladawil ikhtisaas oo qaabiladii umulisadii iyo suwar baa lasoo reebaa inta kale shaahideyn fazaada famaa zaada baa la rabaa marka wuxuu leeyahay farqi baa u dhexeeya min filcadadka dadka la aqbalaya fi riwaayati washahaadati musakiintiina farqigaasaan ku samaynaynaayo asalkoodii cadadkii la shardiyaynan shardi baan ka dhigaynaa musakiinta kii aan la shardiyaynin shardi ka dhigi mayno athaaniyatu masalada labaad qaala shaaficiyu wuxuu yidhi yudkaru waxaa la sheegayaa sababu اljarxi duuna sababi اtacdiil dheh tacdiilu اruwaati wa tajriixihim ninkan waa hiqaya waa nin fiican baa tacdiilka ku filan laakiin haddii la tadciifinayo oo la jarxinayo sababu ljarxi waa in la sheegaa maxaa yeelay maxaad saa u tidhahdeen haddii la yidhaahdo waxay dhaheen tacdiilka khisaalkiisu way fara badan yihiin uu soomaa uu tukadaa uu adkaar badan yahay kan ma samay lama wada tirin kara dee in kastooo sheegtana inun baa sii dhiman laakiin jarxigu marka koobaad waa kooban yahayoo hal sabab baa kugu filan oo lagu jarxiyo asbaabuljarxi oo dhan aad tiri sooma baahna been buu sheegay kabiir fisqi buu ku dhacayaa kugu filan fa yashul midda labaad jarxiga waxaa loo sheegay oo kaleeta qad yadunnu jaarixan maa laysa bijaarixin waxaan raawiga lagu radin karin ninkan lagu radina umalaya laga yaabaa ha laysla ogaadee marka shaaca ka qaad qowl waa qowlkaas wa qiila waxaa la yidhi waa qowlka labaadoo sababu tacdiili ay duuna sababiljarxi sababu tacdiilkay tahay in la sheego lakiin sababiljarxiga in la sheego qasab ma aha waa caksu alqowl alawal waxay dhaheen maxaa yeelay lianna tacdiilka waxa sababihiisa loo tirinayo atadaahuru biasbaabi tacdiili tasanucan kahiirun bay dheheen aad waxaa u badan qofku inuu caadil iska dhigdhigo ku dadaalo marka ninkii in dhinacaa la dabagalo wuxuu sameeyey oo dhan la sheegaa loo baahanayaa isbaata lagu tacdiilinaya ninkan tasanuca badane laakiin jarxiga ciiduma iskuma tasanucdee ninkii waa lagu daciifiyo waxba yaynaan qodqodin oo dabagelin wa qiila waxaa la yidhi sababuhumaa labada waa in la sheego amalan icmaalan litacliilayni ama lidaliilayni kii horena warkiisu waa war macquula ka labaadna markiisu waa macquul marka maxaan samaynaa labadaba hala sheego waan ku camalfalaynaa labadaba wa qaala alqaadi albaaqilaani wuxuu yidhi laa wax sabab oo in la sheego u baahan ma jirto fiihimaa fi اtacdiili waاtajriix wax u baahan laa asbaabu tacdiil baan la tirinaynin walaa asbaabu tarjiix baan la tirinaynin qowlka dambe rag badanoo raazi iyo atbaacdiisa ila almusanif iyo ghazaali iyo aamidi baa usuuliyiinta waxaan markaan ka hadlaynaa nisada aqwaasha tii usuuliyiintaan ka hadlaynaa tii muxadisiintu dee ninkii raba mustalaxuu tegiyo kutubtoodu ka ogaan cidda qabtiiyo ciddaan qabin halkaa baabul usuul waaye warawi baaqi khatiib ilbaqdaadi iyo ibni salaax iyo marmarnaan sheegna waa laga yaabaa laakiin baabkoodii ma joogno waxay yidhaahdeen cumdadu waa cidda musakiga ah ama wax jarxinaysa wax tacdiilinaysa ninkaas in kaana caaliman biasbaabi aljarxi waاtacdiili mawhuuqa bihi nin lagu aamini kara uu yahay qubila waxay dhaheen kutubtii haddaad u noqotona hiqatun iyo daciifun mooyaan asbaab jarxi tafsiiloo badan ba heli maysa marka waa in la aqbalay yidhaahdeen marbadu badu caalim biasbaabiha ahaynna dee warkiisu waxa ka soo qaadmanaya laa tajriixan walaa tacdiilan in iska hadlayo iska daldalmayo way cidla halkaasay iyaguna ka baxeen athaalitثatu masalada saddexaad masalatu tacaarud aljarxi waاtacdiili waaye aljarxu waa muqadamu cala atacdiili ah lianna fiihi ziyaadatan ba ah ay ziyaadatu cilmin wey asalku waa baraa'adii ziyaadadan hadduu ogaaday lianna maca aljaarixi ziyaadatu cilmin ba ah halkaa qowl buu ku gaabsaday isagaasuna rajaxay saddex qowl oo kalea jira qolo waxay dhaheen qudima tacdiilu baa la hormarinayaa liannahu muwaafiqun lilasli fayatarajaxu bimuwaafaqati alasli asalku cadaalada inuusan majruuxayn ninkani qolo waxay dhaheen yurajax baynahumaa xasaba alkathrati waalmurajaxaat qolo waxay dhaheen maya ee waxaad naga egtaan hadbal dadka jarxiga sameeyey iyo tacdiilka sameeyey maraatibtoodaa laysu eegayaa mujarixiinta iyo mucadidiinta mutashadidiin iyo mutasaahiliin iyo muctadiriin iyo mutawasitiin iyo majhuuliin iyo waxay manhajkooda aan la aqoonin iyo tafsiilaadkii muxadisiinta ay galeen adu baabka waxaad u aadaa kutubta laga qoraya dawaabit aljarxi waatacdiil araabicatu masalada afraad ee ugu dambaysa masaa'il taskiyada ataskiyatu taskiyadu waad kayfa kayfa loo taskiyeynayaa qofki tii hore waxay ahayd cadad miyaa la rabaa tii hore waxay ahayd asbaab ma la sheegayaa ta saddexaad tacaarud bay ahayd kayfa yucraf qofkani qofkan inuu tacdiiliyey ama hadduu rabo inuu tacdiiliyo sidee buu ku tacdiilin karaa musanifkeennu arbacata turuq buu sheegay ataskiyatu kow an yaxkuma waa inuu u xukumo bishahaadatihi markhaatigiisa ninkan qaadi buu ahaa ninkana xoole laisku haystay shaahidnimo loo keenay factamada shahaadatahu wa qadaa biha hadaa tacdiilun liraawi lishaahidi wey sioo si toosana waxay u noqon tacdiilun liriwaayati hadduu wariyo saasuu musanifku u iطlaaqay laakiin qaarkood baa aamidii rag lamida waxay tambiihinayaan oy leeyihiin qeyd baa ka maqan ninkaa xaakimkee wa xukumaya bisharطi anlaa yakuuna anlaa yakuuna miman yaqbalu shahaadaةa اlfusaaqi masle khilaafiya weeye qaar baa qaba faasiqa shahaadadiisa waa la aqbalaya fi shahaada meer qaarkood hadduu qaadigani mid sidaa qaba ahaa inuu ku xukumo shahaadadiisu tacdiil ma aha waayo isaga laftiisaabaa qaba faasiq inuu shahaadii aqbali karo dabcan inaga lafteenu marar baan qabnaa soo maha cinda daruura shuruudda shahaadadu iyo bayinaadka asal ahaan muxaafada cala alxuquuq baa loogu talagalay axdaad waxaa dhici karta lam yaxdurhaa ilaa man lam tatawafar fiihi shuruudu shahaada ka shahaadati subyaani meesha carruur keliyaa ku ciyaaraysa waxbaa ka dhacay carruur keliyun baa joogtay dee maxaa la samayn jariimaa dhacday waxbaa la dilay walaysa hunaaka ila sibyaan maxaa la samayna meeshan jariimaa dhacday walam yaxdurhaa ila alfusaaq silatu daruuraat weeye qur-aankaana asalahaan inoo barayo shuruudii islaam baa ka mid ahaa cinda daruura gaalka in la aqbalaya suuratulmaa'ida linagu sheegay soo ma aayaddii ninkii safrayey xiina alwasiyati ithnaani aw aakharaani min gayrikum in antum darabtum fi lard walidaruura gaalkii loo aqbalay fusaaqdii muslimiinta ahayd iyo sibyaantii iyagana daruura hadday timaado qiyaasan waa la aqbali karaa wey fi ljumla calaa kuli xaal aطruq اlxukmiya ibn اlqayim baa mabxadkaas shahaadat اlfusaaqi shahaadat sibyaani cinda daruura qoraal mabxad dheer buu leeyahayo hadaad qudaad noqonaysaan meeshaa waa fiirin kartaan halkaa waa ka fiirin kartaan aطruq اlxukmiya laba aw yuhniya calayhi inuu ammaano hanaa cadaalatin wey nin deeqsi u ahaayo ma aha waxa laga hadlayo iyo geesi buu ahaayo waa nin hiqo waa nin caadilo waa nin warkiisa la aamini kariya waa inuu yidhahdo aw yarwii canhu uu ka wariyo ma laa yarwii qof aan ka warinin can hayri اlcadli cidaan caadil ahayn war sidee waa dabeecadda soomaaliya markay telefoon ku hadlayaan inay cerka ku shareeraan calaa kuli xaal hadduu ninkan raawigan lagu yaqaano annahu laa yarwi ilaa can hiqatin siday muxadisiintu xariis ibnu cuhmaan iyo rag lamida u sheegaan markaa nin uu ka wariyay waa hiqana unan ina dhihin riwaayadiisa uu ka wariyey tacdiil weeye musanifkeennu qeyd buu ku xiray saddex qowl weeye qolo waxay yidhahdeen alriwaayatu tacdiilun muطlaqan ninku ama shur shardigan ka badaa man laa yarwiida ka reeb qola waxay dhaheen aslan laysa tacdiilan qola waxay dhaheen may tafsiilkanuu musanifku qaatay bay qaateen ibnulxaajib iyo rag lamida ah iyagu mutlaqan waa tacdiil bay qaateen jadalka soo socdana way ku iman doontaa iyadoo waa tacdiil mutlaqan rag ku doodayaan buu keeni doonaa musanifku waxaan u baraarujinayno aw yacmala bikhabarihi inuu khabarkiisa ku camal falo alcamalu bikhabari raawi wuxuu yidhi isagu tacdiil weeye masaladaa laakiin cala asaxiixi tacdiil ma aha cinda almuxadisiin walaa cinda kaiiri min alusuuliyiin waayo waxaa dhici karta limuwaafaqatihi lilqiyaasi iyo lilixtiyaati iyo madhabkii abu daawuud iyo imaamu axmed laga soo wariyey kaana abu daawuud aqwa ma wajad yarwiihi wadaciifa xaysu lam yajid siwaahu uu ciraaqi dhihi jiray markuu ka hadlaya sunan abi daawuud oo kale alraabicu shardiga afraad shardigii saddexaad cadaaladuu ahaa shardiga afraad addabtu xifdiga weeye ama dabtu sadrin ha noqdo ama dabtu kitaabin ha noqdo iyo wa cadamu lmusaahalati inuusan riwaayada fudaydsanin fi lxadiidi sheekadiisa kale hadallada uu naqlinaya haba iska yar fudaysto uusan dabtinine laakiin fii khusuusi alxadiid waa inaan inuu iska wariyo isagoon hubin saasaan u malaynaya iyo saasaan u malaynaya uusan dhihin wa sharaطa abu caliyin aljubaa'iy wuxuu shardiyey alcadada tiro wuxuu yihi riwaayada marka la warinayo ka shahaadati waa inay laba laba laba u yaraadaan inay laba laba u yaraadaan way waana qowl daciif warudda waxaa lagu radiyey biqabuuli saxaabati inay aqbaleen khabara alwaaxidi bay aqbali jireen saxaabadu akhbaarulwaaxid bay aqbali jireen nabiguna khabarulwaaxid buu diri jiro oo risaaladiisa gaadhsiin jiray qaala wuxuu yidhi abuu caliyin talabulcadada cadad bay dalbi jireen oo cumar markuu abuu muuse xadiidulistidaan u sheegtay u sheegay cid markhaati ekeen buu ku yiri abuu bakr radi allahu canhu markuu mugiirata bni shucba u sheegay xadiidkii miiraahu jadaad kamuunan aqbalin ilaa maxamed ibni maslama uu la wariyo waqaa'ic buu tiriye marka qulnaa waxaa nidhi cinda tuhmati weeye jamcan bayna sulukayni marar badanna way aqbali jireen mararna cadad bay dalbi jireen maxaa lagu jamcinayaa markay tuhme iyo wuxuu ka shakiya shaki wax ka galo bay hubsasho ahayd ee asalku ma ahayn shardi mayna shardin jirin walidaalika marar badanna aqbaleen marka mararkay aqbali waayeen waxaa lagu jamcin shaki iyo tuhmaa gashay cinda tuhmati bicadad dalbeen annagana ma diidan cinda tuhmin cadad la dalbo waxaan ka hadlayna waa raawi cadli oon tuhun lahayn alkhaamisu shardiga shanaad sharada abuu xaniifata wuxuu shardiyey fiqa raawi raawigu inuu faqiih yahay in khaalafa alqiyaas hadduu khilaafo haddii xadiidkan macnihiisi iyo dilaaladiisu khilaafa alqiyaas ay tahay raawigu waa inuu faqiih yahay si uu yahay waxa uu warinayo iyo adiladii qiyaaskiiyo inuu khilaafaya nin garanaya u yahay warudda waxaa lagu radiyey bianna alcadaalata cadaalada tuqallibu danna sidqi tuqallibu u badinaysa danna sidqi inuu run yahay in la maleeyo bay xoojinaysaa fa yakfi wuu ku filaanayaa dannigaasi ay fi wujuubi alcamali bih in lagu camal falaya waajibta kan waa kaan lahayn shardi maaha cindahu khaamiska ah waa ama thaani kan labaad bilowgii fasalka haddaa dib ugu noqoto shuruudu ima fi اlmukbiri aw اlmukbari canhu aw اlkhabari bay ahayd ama alawalu fi اlmukbiri way wa ama athaaniina fi اlmukbari canhu way wa ama athaaliثuda beejka ka soo horjeeday ku taalana fi lkhabaridi waay wa ama thaani ka labaad faanlaa yukhaalifahu qaaطicun khabarkan shay maqطuuca waa inuusan khilaafin walaa yaqbalu taawiila wahuwa laa yaqbalu xaal laa yaqbalu taawiila usan aqbalaynin isagoon taawiil aqbalaynin hadday mukhaalafa iyo cadamu qabuuli taawiil isugu timaado khabarka la aqbali maayo maxaa yeelay waxay ku ijmaaceen bay ku dhahayaan ana almadnuuna laa yasixu an yukhaalifa almaqtuuca maquuciina caqliyaadkiibaa kow ka ah haddaba hadduu khilaafo la aqbari maayo ku leh hadaa isdilaalkoodii wey muxadisiin ahlulxadiidka muta'akhiriintoodiina bahashani way u dooshay hadalka doolitaanka cumdada ahna ibnuljawsi baa iska leh xadiidka masaladan waxaan idhi muxadisiinta way u dooshay ictimaadka doolitaankana ibnuljawsi baa ugu caansan cibaaradiisa fi lmawduucaat kutubtooda muxadisiinta musطalaxana way soo waqataan gaar ahaan alxadiiثu اlmawduuc markay ka hadlayaan iyo astaanta lagu garta inuu mawduuc yahay xadiidka haddaad aragto yukhaalifu اlmanquula wاlmacquula ilى aakhirih cibaarada ay tiriyaan itisaal bay tan la leedahay nacam mid waa mafhuum waa la fahmi karaa hal xadiidi haddii usuushii shareicadao dhan uu ka hor yimaado hadayna masalada macquulka ka saarno laakiin usuushii shariicadaoo kitaab iyo sunnahaabaa hal xadiid hadduu ka hor yimaado si loola jamciyana la waayo in la radiya waa maqbuul ay noqoto dee in axaadiis iyo aayaad iyo wax badan la radiyo ama kan keligii la tuuro waxay noqonaysaa maxalu tuhma in la xifiyo xadiidkan in la xifdiyey oo ama lafdigan lagu wariyey riwaaya bilmacnaa inta lagu wariyey uu raawigii ku wariyey khalad galay min baab nasuusta shariicadoo la yidhi iskama hor timaado hadduu ka wada hortaago kistaamo uu keligii soo istaago axaadiis badan oy culamaaulxadiid ku cilaynayaan sidaana waad garan ka xadiidi nahyi can siyoomi soomi sabti rag badan baa diiday waxay war waxna dhaafiya nusuusto dhan buu ka hor imanayaabe axaadiid badaan bay tiriyaan marka waxaasoo xadiidu ka hor imanayaa oo yidhi wahmu min araawi wey marka markaasoo kale wahmu ruwaat iyo riwaaya bilmacnaa iyo walidaalika markaasoo kale waxaa la raadiyaa waxaan cilad marka hore xadiidta lagu cilaynin baa cilal loo raadiyaa de nakaalada matniga iyo mukhaalafadiisu iyo wuxuu xukumka yatadamanuhu uu aad uga fogya axkaam badan oo shareecadu muqarar ah taasi suluugaa muxadisiinta welihin lakiin min baabi mucaaradati lmanquuli weeye iyagu macquulka cumdo badan ma siiyaan intaa waxay ka badan baabka xadiidka iyo muxadisiintaaynu u deenaynaa ya waxay yidhahdeen de haddii uu nusuustii sharciga ahayd khilaafo wejhuljamcina suurageli waayo waa la radinayaa marka waxaana la raadinayaa wahmi sheekh naasir oo kale asilada abulxasan almaaribi baa su-aal la weydiinaya laleeyahay cancanada acmash daakiradu haddayna xasuusta daakiradeedu haddaynan wax kasaga noqonin cancanatulacmash waxma ku celinaysaa baa laleeyahay wuxuu yidhi maya laakiin xadiidku hadduu matnigiisu nakaaro fool xun leeyahay wax kalena aan u weyno iyadaan ku cellaynaynaa tadriisin jiray iyadaan ku daciifinaynaa wey marka go-aan baa la gaadhay xadiidka in la daciifiyo sabab baa loo raadinaya marka maxaa sababay go-aanka in la gaaro nakaarada matnigii iyo macnuhu xambaarsanaa ruwaaddana iqaad yihiin baa macnihiina uu shariicada nusuusteeda iyo qawaaciddeedii la socon waayo si loo waafajiyana la waayo marka kan shariicadii ka mid ma noqon kara way manquulku khilaafay waay macquulka muxadisiinta waxaan idhi ihtimaam badan ma siiyaan laakiin kan manquul macquulkoodu masaa'ilu sifaad iyo xadiid ka hadlaysa wey in allahu fi samaa'i baa lagu dhihi macquulkii u khilaafixiis buu faa'iideynayaa meelo badan baa xadiisu asaabic baa lagu keeni xadiisulqadam baa lagu keeni sifaadkii baa lagula geli iyaga tooda markaad qaadato weyde macquulkooda macquulkooda markaad qaadato kow masaa'ilu sifaat iyay kula geli waayo nimankan tawxiidka ay ka hadlaan mutakalimiintu tawxiidku waa sifaat iyagu waxay ka hadlayaan tawxiidkay ka hadlayaan adugu waxaa laga yaaba masaa'ilulcibaadada iyo shirkiyaad inaad aado haddaad nimankan mutakalimiinta baabu tawxiid iyo fi tawxiid ay ku dhahaan asmaa iyo sifaat bay ujeedaan jeedaan lianna falaasifiya mutakalimiin bay la doodayaan ilaah keliyaa jiriyo ilaah keliya ma jiriyo sifaat haddii la sugo tacadud bay faa'ideynaya tacadud faa'ideyn mayso halkaa wey walidaalika muqadimiinta qadimiintii xataa aimatu sunnada ahayd musama tawxiid waxaa loo yaqiinay sifaatka kuwaas kutubta akhri kitaab tawxiid ibnu khuseyma kullihi waa sifaat ibnu manda laba kitaab buu leeyay tawxiid iyo iimaan tawxiidku waa sifaat iimaanku dhan waa masaa'il kale iimaanka curfiga isilaaxa xilliga ay jiray baa sidaas ahaa marka waxaa mutakalimiinta waxaa caana tawxiid hadday dhahaan masaa'ilu sifaat iyay ka hadlayaan iyagu masaa'ilu cibaadaad iyo shirkiyaad maba ka hadlaanba shaqadooda maa hawshooda maaha walidaalika markaan ka hadlayno masaa'il ulcudri iyo aqwaashooda iyo fi tawxiid soo qaadanayno waxaa laga yaaba tawxiidka inaga tawxiid ululuhiya cibaadaadka inaan ku fasiraa dhici kartaa halatan wafa wahman iyago taas uma tirsanaba walidaalika iyagoo shirkiyaad iyo cibaadaad iyo shaqada oo shaqa u taalla ma aha dadka culummada ee radiyana fii abwaabi tawxiid kutubtay ka qoraan waa sifaat daarimi kutubtiisa dartaa caljahmiya iyo cumaan naqduhu cala lmirisi iyo kulli wada akhri tawxiidkan laga hadlayo waa asmaa iyo sifaat leanna laba ilaah qolo rumaysanayo saddex ilaah qolo rumaysanayo shan ilaah qolo rumaysanayo qolo sifaadkii diidayo tacadudul aaliha ka dhalanayo oo tawxiidkaa meesha ka bixiyo qolo asmaadii diiday oo tacadudulqudamaa baa ka dhalanayo meydaanku waa meydaan macrakadaas waay iyaga marka macquulaadkii waxayna noqotay daatada ilaahiy marka laga hadlaya naqliga lamaba soo gaarin horta waa inaan ihbaatinaa sifaadkiisiiyo cilmigii iyo kalaamka aan ibaatinaa kadib nubuwadiiyo mucjizada aan ihbaatinaa kitaabkan kalaamka ilahi aan ihbaatinaa markaa kadib tadbiiqiibuu kitaabka xujo noqonaya so kuligu yiri xaalamiyad wax akriin dalkii marka halkaa markaa kadib wey tan marka caqliyaadkii aan caqliga majaalaadka naqliga ahayn buu gelayaa xadiidkii sifaatka ahaa halkaasaa lagu dhihi intaa ka badan ha sii gelinde iyo majaalkan ku jira inaga bixinaysa walaa yaduruhu xadiidkii axaadkii dhibi maayo mukhaalafatu lqiyaas qiyaas buu khilaafay dhibi mayso lianna waa kiwaa labadaba waa dhanni khabar waaxidkaana aqwa min alqiyaasi fi ljumlati ilaa fi bacdi tafaasiil maahane maa lam yakun qiyaasku hadduu ahay qaciya almuqadimaati muqadimaadkiisu qaci haddaynan ahayn muqadimaadkii afar tahay qiyaasku waa inaynan qaci ahayn maa muqadimaadkiisi qiyaaska qiyaaska usuuliga asalka horta waa xukumka hubuutu xukmi اlasli waa inaad ka bilowdo laba inuu mucalal yahayna waa inaad marta markaad ka soo gubto ciladii waa inaad taxdiidisaa ciladii faracii ma laga hela waa inaad tagtaa farac markii laga helay wax maanica ma jira waa inaad tagtaa intaa markaad kasoo soo dhammaataad xukunka ku salayn kartaa soo maa muqadimaadkaasi qaci hadday wada noqdaan dee khabarulwaaxidka isagaa ka xoog badan buu yidhi haddii kale dhanni iyo dhanni dheh bal yuqadamu khabarulwaaxidkaa la hormarinayaa liqilati muqadimaatihi isagaa muqadimaadkiisu ka yaryihiin oo muqadimaadkiisu waa laba cadaalat raawi iyo kayfiyat riwaaya siiqadin waa mar haddayna qaطci ahayn muqadimaadkii qiyaaska kulamaa kahurat اlmuqadimaatu kahura ixtimaalu اlkhaطأ kulamaa qalat qala اxtimaalu اlkhaطأ fakana أwlىa biاlqabuuli min alqiyaasi halkaa ka baxa laba wa camali اlakhariina wa camalu اlakhariina walaa yaduruhu camalu اlakhariina dhe mukhaalafatu اlqiyaas buu ku cadfan yahay akharu اlculamaa lianna akharka qowlkooda xujo maaha ijmac hadduusan ahayn xujo maaha khabarulwaaxidkuna xujo wey wاraawi wa camalu الraawi iyo wa mukhaalafatu camali الraawi iyadana ma daciifinaysa xadiidkii haddii raawiyii wariyey alcibratu bimarwiyihi laa bira'yihi wey biriwaayatihi laa bira'yihi waa ma thaalitu ka saddexaad oo shuruuda khabarka fa fiihi masaa'ilu masaa'il shan ah ayuu kaga hadli doonaa aluulaa midda hore lialfaadi asaxaabiyi saxaabiga alfaaduu wax ku warinaya sabcu darajaatin toddoba darajay leedahay siyaqu riwaaya waay siyaqu ladaa waxaynu naqinay fii cilmi اlmusطalax طuruq الtaxamul wa siyaqu اladaa saxaabadu siyaqu ladaaga waa lala wadaagaa laakiin turuqu taxamulkooda waa nabiga mubaasharadii sal ly slm ay la joogeen turuqa soo socdee ligayri saxaabiya saxaabada iyaguma taalo oo qiraaca cala sheekh iyo kitaabat sheekh iyo ishaare iyo iyaga waxaa uma taalla wijaade iyo saxaabada hawshooda maa waqtigoodi maahayn aluulaata hore xadathanii wanaxwu inuu yidhahdo ku guto athaaniyatu labaad qaala rasuul sal ly slam nabigaa yidhi baa ka hoosaysa taa hore maxaad uga hoos marisay lixtimaali tawasuti in loo dhexeeyoosan toos uga maqal baa dhici karta lakin xadathanii inuu toos uga maqlay baa ku cad athaalithatu amara isagoon lafdiga rasuululahi lagu darin lixtimaali ictiqaadi maa laysa biamrin amran waxaa ixtimaala inuu rumeeyey maa laysa biamrin waxaan amar ahayn amar buu u maleeyey saa darteed bay labadii hore uga hoos dhacday waalcumuumi walkhusuusi inuu caam waxaanayn caam u maleeyey khaas waxaanayn khaas u maleeyey wadawaami inuu u maleeyey walaa dawaami waxaan daa'im ahayn uu u maleeyey amaradan iyo erayada lamidka ah nooc baa geli kara ixtimaal ka weyn kii qaala galay walidaalikay martabadeedu hoos uga dhacday maca annahu siiqatu adaa saxiixa ay tahay araabicatu umirnaa wey wa huwa xujatu weye cinda shaafici lianna man taawaca amiiran amiir ninkii ateeca idaa qaala lahum hadduu u yidhaahdo qaala lahum hadduu lahu hadduu u yidhaahdo fahima minhu amrahu buu ka fahmayaa umirnaa cid kalaana amartay saxaabada uma badnoo ciday taacada ku lahayd ee amri jirtay nabigu ahaa sal ly slam walianna garadahu saxaabiga ujeeddadiisuna bayaanu sharci weeye markuu umirnaa leeyahay cid kaloo amiiru ahayd oo dagaal loo diray iyo safar la aaday iyo amiiru ahayd oon sharciyaad ahayn umirna inuu soo qaata umirna isagoo ula jeedo xukun sharcigana caddeeya dee isma qabanayso alkhaamisatu min asunnati inuu yidhahdo wey asaadisatu can innabiy sal ly slam bismi illah waxaanu ku jiraa alfaadii saxaabigu oo siyaaqul adaag ahayd wuxuu yihi alkhaamisatu min asunna saxaabigu inuu yidhahdo min asunati kada asaadisatu can innabiyi inuu yidhahda sala allahu aleyh wasalam oo lafdiga can uu isticmaalo wa qiila waxaa la yidhi litawasuti waa yar dhexdhexaysi oo cantu litawasuti waasitqa nabigu udhexaysay ay qolo qabaan cantu mutasil ma aha waa cancanadii iyo ananadii khilaafkii ku jiray waa munqatic qoladii qabtay mar haddii can la isticmaalo buu xikaayanayaa khilaafkoodii athaaniyatu masalada labaad ee ku saabsan masaailka asaabicatu hata toddobaad kunnaa nafcalu fii cahdihi xilliga nabigaanu saa yeeli jiray sala allahu aleyh ali wasalam oo lagu daray fii cahdihi halka waxaa laga fahmaya haddaan fii cahdihi lagu darin kunnaa nafcalu keligeed siyaqul adaa saxiixa ma ahoo marfuucah sidaana waa sida rag badan oo khatiibu lbaqhdaadi iyo muqadimad ibni salaax iyo furuucdeedii ay qarirayaan ama ay rajaxayaan qolyo kale iyagu waxay ku tageenoo xaakim iyo qayb fuqadii shaaficiyada ibnu sabaaq iyo qaybo kaloo fara badan waxay ku tageen nawowina uu u janjeersanayaa fii sharxi lmuhadab kunaa nafcalu inay siiqa adaa saxiixa oo marfuucaata xataa haddaan fii cahdii lagu darin sala allahu aleyh ali wasalam athaaniyatu masalada labaad ee shantii masale ee ka mid ah qeybtan saddexaad shuruudeeda ligayri saxaabiyi saxaabiga ciddaan ahayn siyaq buu ku warin karaa siyaqaana toddo buu ka sheegay duruqu taxamulka ah adaageediina uu la socdo kow an yarwiya waa inuu wariyo idaa samica hadduu ka maqlay min asheekhi toos uga maqlay inuu sheekhiis ka wariyo oo samictu iyo yidhaahdo laba aw yaqra'a calayhi uu ku dul akhriyo oo wayaquula lahu uu ku yidhaahdaa hal samicta sidaa ma u maqashay xadadaka fulaanun can fulaanin can fulaanin can fulaanin kadib u yidhah saa ma tahay oo faqaala qaala sheekhu yidhahda nacam oo u tasriixiyo ee nacamta saddex aw ashaara ama nacamta uu ishaaro uu ku dul akhriyey hal samicta buu yidhi markaasuu madaxa saa ku yidhi ama gacanta ama madaxba ku ishaaray siiqada afraad waa inuu qiraa'a cala shaykhi ay tahay laakiin hal samicta markii la yidhi aw sakata u aamusay wa danna uuna u maleeyey oo malihiisa ay ula badatay ijaabatahu inuu aqbalay waase cinda almuxadisiina tan muxadisiintaa qaba hadalkaa wuxuu ka dhigay mualifku musanifku raxima allahu tacaala suuradan uu aamusay ninkii sheekha lagu dul akhriyey ninkii raawiga ahaa ee su-aasha weydiiyeyna khalaba calaa danni u aqbalay inay siyaqu turuqu taxamul saxiixaa tahay wuxuu muujiyey khilaaf bayna almuxadisiina wa bayna hayrihim inuu jiro oo cinda almuxadisiina ay tahay masalada masaailka lagu intiqaaday bay ka mid tahay musanifka oo sidaa cumuumka isu dhigay khilaafku ma aha oo waxay leeyihin rag badan oo usuuliyiina ayaa la qaba muxadisiinta ee khilaafka rasmiga wuxuu ka jiraa siyaqa xadathanii iyo akhbaranii ma lagu itlaaqi karaa suuradan mise laguma itlaaqi kara weeye khilaafku siyaqul adaha lagu warinayo weeye duruqu taxamul inay tahay ma aha bay leeyihin khilaafku ictiraad saasay sheegayaan siiqada shan dariiqada shanaad aw kataba shaykhu baa soo qoray hadaa xadiiii waa kitaaba kataba ilaya fulaanu kataba ilaya fulaanu ti la dhihi jiray waaye aw qaala ama wuxuu yidhi samictuhaa waxaan maqlay maa fii hada alkitaabi kitaab buu ishaaray wuxuu yidhi kitaabkan waxa ku yaalla waan maqlay waa dariiqadii iclaamka ay dhihi jireen weya muxadisiintu aw yujiiza lahu ama uu ijaazeeyo toddobadaas suuro baa turuqu taxamulka ah haddii laysku celceliyana ta u dambaysoo ijaazaa iclaam oo ka horeeya kitaaboo ka sii horaysa qiraa'a cala sheikh ay hal mid u yaqaanaan muxadisiintu laakiin suwarkeedii isaguu kala qaadqaaday asamaacu min lafdi sheikhi shantaa waay laakiin hal mid buu iyadii dhexdeedii saddex ka dhigay inuu tasriixiyo inuu ishaaro iyana aamuso qiraa'a cala sheikh bay iyaga wada tahay maraatib haba kala lahaatee waxaa sideedaadoo cinda almuxadisiina uusan sheegin wijaadadii wajadtu bikhatihi iyo bikitaabatihi khatihi ah athaalithatu masalada saddexaad shantii masale ay ka koobnayd laa mataaba u wada qoran dadka inta ilamidkaa kama hadlahay inta kalaan ka hadlayaa adiga maxaa kuu qoran kan kalena ah. laa yuqbalu miya mise laa taqbal wey almaraasiiru laa tuqbalu lmaraasiiru maraasiisha lama aqbalay jamcu mursalin khilaafا liabi xaniifata wa maalikin abu xaniifiya maalik wa bihi qaala jamhuuru اlmuctasilati waa la aqbalay bay yidhahdeen iyaga lanaa waxaa noo daliila inaan la aqbalaynin imaamu shaafici baa qaba imaamu axmed muxuu qabaa ikhtalafuu fi riwaayati canhu qaarna labadaa hore raaciyeen abu xaniifiya maalik fanaqaluu qabuulahu can ila'immati athalaatha qaarna xagga kale ay raaciyeen qaarna tafsiil buu geliya yidhaahdeen lanaa waxaa noo deliila inaan la aqbalaynin ana cadaalata alasli asalka raawigee weliya cadaaladiisii lam tuclam lama ogaanin falam tuqbal lama aqbalin riwaayadiisu kii la magacaabay in cadaaladiisa laba aqoonin baanu diidnaye ku aan laba magacaabin oon cayntiisiba la garanin cadaaladiisa inaan la garanin baabi owlaaba yireen qofkan saaqidka ee sanadka ka maqan baa xaalkiisa aan la garanayn iyo cadaaladiisa wuxuu yahay taasay ahayd cinda ahlilxadiid haddii le fuqahada haddii jamhuurtu way aqbalaan muxadisiinta haddii leeraa jamhuurtu way diidaan lidaalika kaa muxadisiintuu tilmaamaya ciraaqi markuu lahaa alfiyadii alfiyadiisa waxtaja maalikun kada nucmaanu nucmaan waa abu xaniifa wa taabicuuhumaa bihi wadaanu waradahu jamaahiru الnuqaadi للجهل بالساقط في اlisnaadi ninka sanadka saaqidkaan la garayna wuxuu yahay wa saaxibu الtamhiidi canhum naqlah wa ibn cabdilbar wa muslimu sadra اlkitaabi asala muslim muqadimadu saa ku sheegay qowlina wa qowl ahli اlcilmi biاlakhbaari buu leeyahy mursalka inuu daciif yaho la aqbalayna maadaama ninkaan la garanayn taasuu tilmaamaya qiila waxaa la yidhi alriwaayatu tacdiilu weeyey muطlaqan waa laga wariyey markii ka wariyey baa tacdiiliyey maxaad ka rabtaa dadka ka irsaaliyey een sheegin baa tacdiiliyey ahmidi ibn alxaajib iyo rag kale inay madhabkaa qabaanna horaan usoo tilmaanay qulnaa waxaan idhi qad yarwii ninkunu ka wariyaa dhacda can hayri alcadli niman caadil ahayn huwa alwaaqic mushaahadka in badan la arko qiila waxaa la yidhi isnaaduhu ila rasuuli marka loo tiriyey yaqtadii sidqa run inuu sheegayay keenaysaa ninka ninkan intuu tuuray nabigaa yiri yiri inuu wuxuu rumaystay arkay ba hadalkaa laga fahmayaa wa ilaa kaana kishan wa tadliisan oo ninkan saa yidhi caadilba ma noqon kareen qulnaa waxaan idhi bal isamaac inuu maqlayn bay keenaysaa nabigaa saa yidhi markuu irsaaliyey nin meesha tuuray siiqadu ma keenaysa inuu rumaystaye oo waxaan run agtiisa ka yahaye inuu cid kale ka maqlay saa inay nabiga ka wareysay bay keenaysaa ciddaa kalena beliya baasi waxay noqon karta waxay doontay noqon kartaa qiila waxaa la yidhi asaxaabatu arsalu saxaabadu maraasiil ayna joogin bay nabiga ka wariyeen waqubilad waana la aqbalay maxaad mursalku diidanta marka adiguna waxaana tiri laa tuqbalu lmaraasiil baadna soo tiri maadan kala qaadin qulnaa waxaan nidhi lidanni samaaci malaha haalib ah oo saxaabadu waxay u badan tahay nabiga inay ka maqleen iyaguna cadaaladooda lagama shakisana halabat alaxwaal wadanni baan ku camal fallay lianna alcamala bidanni alghaalibi waajibun farcaani laba farac oo masaladan saddexaad ka dhalatay intaan la gaadhin afar iyo shan alawalu farca hore almursalu yuqbalu waa la aqbalaa idaa ta'akada hadduu adkaado xoogaysto uu taqawaa biqowli الصaxaabiyi aw fatwa akhari ahli اlcilmi fi ljumlati jamaahiirtu waxay isku raacsan yihiin mursalku axaadiidta taqwiyada aqbashee xoogaysata inuu yahay suwarku ku xoogaysanaya tafaasiisheeda haba isku khilaafaane imaamu shaafici la lix suuruu fi risaala ku sheegayaa in musnad kale oo uu xoogeeyo isagii mursal kale in loo helo saxaabi camalkii iyo jamhuuru ahli lcilmi iyo inuu waafaqo suwarku sheegayay bay labadan uu sheegay ka mid yihiin laakiin ikhtisaarka labadan uu ku gaabsaday dee inta kalena uu ku ahayd musanifku oo waxyaaba xoogeynaya la helo muqawiyaadka mursalka inuusan ka warinin ilaa aan hiqatin maahane oo maraasiishiisa bilistiqraar lagu ogaaday se ileyhi saciid ibn musayib ay ku mithaaliyaan athaani faraca labaad in arsala hadduu irsaaliya mar uma asnada mar kalena uu isnaadiyo qubila waa la aqbalayaa masalada masalada muxadiinta ay u yaqaanaan tacaarud alwasli walirsaal tacaarud alwasli walirsaal in marna mursal lagu wariyo marna mawsuul iyo musnada lagu wariyo laba suuray yeelataa inay hal qof labadaba ka dhacaan oo isagu marna uu irsaaliye marna isnaadiyey iyo inay dad kala duwan ka dhacaan oo qaarna irsaaliyaan qaarna isnaadiyaan ma irsaalkaa la aqbalay ma irsaalkaa la rajaxayaa cinda qowmin mawsuulkaa daa'iman la rajaxayaa cinda qowmin masaladu masaladii waxay lamid tahay ziyaadaatu hiqaade xasaba tarjiixi walqaraa'im baa la fiirinayaa aqwaal tafsiilkeedu fii mustalaxi ahli اlxadiid waaye halkan maaha wa qiila waxaa la yidhi laa lama aqbalayo lianna ihmaalahu inuu ihmaaliye sheegidda mawsuulka iyo cidda sheegtay mararka qaarkood baa yadullu kutusaya cala dacfi ninku hadduu marka hore uu ka tegay ninkan uu sheegayo hadduu nin fiican uu ku og yahay meesha uu sheegi lahaa wuxuu uga tegay meesha timir laf baa ku jirta wey ka tegitaankiisaas tuhum buu keenay isagana waa duritaan la duray buu keenay mid labaadna dacfi kalena wuu keenayoo markuu marna sheegay marna ka tegey inuusan aada u dabdinin oosan aada u xifdiin baa halkaa ka soo baxday oo idiraabayo saa darteed la yeeli maayo qoladaasaa ku cilaysayoo halkaa sidaasaa u dhigtay araabicatu taafraad afraad mabcadkan faahfaahintiisa mustalaxda u tegi doontaan yajuuzu waxaa banaan naqlu اlxadiidi bilmacna bilmacna waa lagu warin karaa xadiidka xadiidka bilmacna in lagu wariyana qowl akthari ahli اlcilmi weeye qaarkoodna nas can nas imaam shaafici bay kasoo guuriyeen raasiya atbaacdiisi iyo aamidiina sidaasay qabaan riwaaya bilmacna mabxadka la yihahda ee fasalka la yihahda ee musطalaxuxadiidka ka waay khilaafan libni sirin maxamed ibni sirin isagu waa diiday buu leh dabcan jamaaco kale o ahli qabtana way jiraan muranka dhegeysa marka lanaa waxaa noo daliila ana tarjamata diinti iyo axaadiisi iyo nusuustii in la tarjamo bilfaarisiyati iyo lugaadka kale jaa'izatun way bannaanta fa bilcarabiyati baa awlaa ka haboon way carabiyadaaba uga siyaaq dhowro tafaawudka u dhexeeya carabiya carabi baa ka yar tafaawudka carabiya farisi udhexeeya qiila waxaa la yidhi yu-addii wuxuu gaadhsiinayaa ilaa tamsi alxadiidi xadiidka o dhan baa macnihiisa in la tirtiro o uu masakhmo bay riwaaya bil macnaa geynaysaa maxaa yeelay riwaaya bil macnaa baan ku warin marka la yidhahda ereygii erey la macnaa masalatu ijtihaadaad bay noqon dadkuna macaanil alfaad iyo kelimaad iyo taraadufkooda iyo tataabuqooda way isku khilaafsan yihiin sidii ninba nin uga sii warinaya kiina waa sii macnaan kusii warin uu leeyahay markii dambe waxaan meeshaba loo joogin oo mamsuuqha ka soo bixi halkaasay qolo ku tageen qulnaa waxaan ihi lamaa tataabaqaa markay iswaafaqeen lam yakun kadalika annaguba mutlaqan umaanan banaynin lafdi la macno aan banaynay dadkiina dad luqadii yaqaano weeye mar hadday istataabuqeen waxbaa tamsi gelaya meesha way ka baxday alkhamisatu masalada shanaad ugu dambaysa waa ziyaadaatu hiqaad masaladan idaa zaada axad ruwaati hadduu xadiidka wax ku daro wa tacadada almajlisu majliskana dhowr jeer uu noqdo qubilat ziyaadatu waa la aqbalayaa xadiidkan hadday ruwaad badan wada wariyaan oo miduu ziyaada ku daro haddaan ogaano inay majaalista kala duwaneed kuwan ay ku maqleen iyo majliska ninkan uu ku maqlay waa la aqbalayaa waayo sheekhan xadiidka laga maqlay baa majliskii horena aan ku darin ziyaadada tanna ku daray dhammaanna waa cuduul iyo hiqaa dadkani waa la aqbalayaa ziyaadadii suuradaa la aqbal tacadudulmajlis maxaa soo haray itixaadulmajlis baa soo haray hal majlis hadday wada ahaayeen wakadaa waxaa lamida in itaxada hadduu isku majlis yahay wajaaza ayna banaanaato adduhuulu inay halmaamaan cala alaakhariina kuwa kale inuu ka hoos baxo walam yugayir uusan doorinin icraab albaaqi inta kale icraabteeda icraab doorinteedu ay xukun doorin keenaysa way waxa laga hadlayo icraab ay xukun doorin keenayso isagaaba sheegi doone wuxuu yidhi haddii majliskii hal mid yahay waynu kala qaadi laba shardi haddii la helo waa la aqbali in dadka kale waxay halmaami karaan uu yahay oo isna intuu xifdiyey inta kale ka hoos bixi karta qofka kale ma hal qofba ma laba qof oo kala iyo weeye ama dad iska quraba a ah weeye ama majirka dalabadii khaaska ahaydee dalabatulxadiidka ahayd maba joogin subar buu yeelan karaaye yajaaza calayhim uduhuul hadday tahay hal nin wuu xifdin karaa halka waxaad ka garatay hadduusan duhuulku bannaanayn wuuna tasriixin doonaa walam yugayir icraab albaaqi inta kale icraabteeda hadduusan bedelin icraab ka dhalanaysa tagayuru xukmin waa la aqbalaya lakiin hadduu tagayuru xukmin icraabu ka dhalanayo shay wax la ciraabayey baa erey laga hormariyey xukunkii bedelaya isagaana mithaalin doonaa labada suuro halkaa laba suuro waxaad fahantay maca itixaadi اlmajlis hadduusan duhuulku suuragal ahayn ama icraabtii wax ka bedelayo la aqbali maayo wain lam yajuz الduhuuru hadduusan banaanayn lam tuqbal la aqbali maayo waxay intaasoo dhan xifdin waaid keligaa xifdiday wadaniya waaxid yaa waalan waaxidkaa waalan iska dheh intaasoo dhan waxay garan waayeen in adun baa waxsi kaaya laba wain hayara اlicraab hadduu bedelo mithl fii kuli arbaciina shaatan afartankii neefee ari ahba shaatun baa ku waajibtay shaatunta dambe waa khabar soo ma ah mise waa mubtada mutaakhira ayib wuxuu yidhi aw nisfu shaatin fii kuli arbaciina shaatan nisfu shaatin buu yidhi shaatin tii godneed way hoos dhigan tahay hadda mudaaf ilayhi wey nisfu waa booskeedii gashay laakiin waa nisf takyiiru icraab xukunkii bedelaya wey meeshii shaatun baa laazimaysa lahaa nisfu shaatin buu ka dhigay tuliba tarjiixu waa la kala rajaxayaa yaa xoog badan inayba laba nin noqdaan oo keli ku xoog badan inay koox noqdaan laakiin kooxda aan sheegin ee sida kale u sheegtay ay daqsi ururihaan ma bujiye yihiin daqsi ururihaan ma bujiye mataqaanaan weelka daboolan daqsi hadduu isugu yimaado daboolka ma qaadi karaa wax farabadaa anoon tabar isbiirsatar hayn baa looga jeedaa saas darteed waxaa ugu dhihi majmuucadan kulluhum markaa isku darto ninkaa khilaafee imaamkaa kulluhum isaga hiqaysan isaga xogba isaga dabto badan inta kale waabaa ulbuucay ku wada tukubayaan tabar ma leh haday suurata tagaan xataa ninkan uma dhigmaan tuliba tarjiixu marka wain fain zaada hadduu ziyaadiye marka taasi waxay ahayd ziyaadadii iyo cadamuhaa dad baa ziyaadiyey dadna ma ziyaadin bay ahayd hal nin hadday labaduba ka dhacaana fain zaada maratan hadduu ziyaadiye waxadafa ukhra waxaa falictibaaru qiimayntu bikahrati lmaraati intuu u badan yahay wey hadduu inta badan xadfayna waa waa la aqbali maayo ziyaadada inta badan hadduu sheegayna xadafka waxba u dhimi maayo intaasuu ku ururiyey mabxadkan iyo wixii tafaasiishiisa ku saabsan qabuulka ah cinda ahli alxadiidi ahli ikhtisaaskiisii mustalaxaad ugu noqono qoladani wixii jadalka dilaalaadka ahi ay ka doodaan maahane riwaayada iyo taxamul iyo adaa iyo siyaq iyo qabuul iyo sixa iyo dacfi markay noqoto ikhtisaaskoodii ma aha